بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay kitaabkii damu lmaali waljaah oo xadiidkii maadi ibaani jaa'icaan sharaxiisii ayaan ku dhex jirnay marka alxirsu cala almaal ayuu sheikhu noo soo hormariyey waalxirsu cala asharafna dibuu noogu dhigay marka alxirsu cala almaal laba qaybood buu nooga dhigay qaybtii horraysaan ku dhex jirnay qaybtaasoo ahayd qofka inuu aada ugu mamanaado xoolaha raadintooda oo maalka uu raadiyo weliba uu ku raadiyey weji mubaax ahoo bannaan oo aan xaaraam ahayn laakiin raadintiis inuu aada ugu xayl dheeraado juhdi badan iyo mashaqo badanna uu bixiyo dhibaato badan oo u maro arrimahaas ku dhex jirnay marka wuxuu musanifka uu hadalkii darsigeenna xalay ugu dambeeyey uu nooga warramay xoolahaas uu qofkaa waktiga dheer ku bixinayo khataro badan uu u marayo safaro dheer dheer uu u gelayo waktigiisa uu maaragtay agarkiisa ama badankiiba dhammaantii uu ku bixinayo inuu berri uga tegi doono cid aanan uga mahadinaynin inuu uga tegi doono xisaabtiisuna inay isaga u dambayso marka arrimahaas ayaynu ku dhex jirnay yacani siduu hadalku usoo waday wuxuu yidhi wayukhaaطiru binafsihi alatii laa qiimata laha fi اlasfaar warukuubi اlakhtaari lijamci maalin yantaficu bihi gayruhu wuxuu khatarta u marayaa maal ou ku intifaacayo cidaan asaga ahayn yacni waxaa dhici karta xoolihii uu ka soo shaqeeyey oo intaas uu kasbayey markii uu ka tago qof xataa isaga yacni xataa ahalkiisii awlaaddiisii baariga u ahayd aan ahayn hadduusanba lahayn yacni casabo hoosoo dhaxashaa uusan jirin waxaa dhici karto nin yacni ugu soo dhow dadka casabo ahaan markii dadkii warafadii kale la waayo ee weliba aysan adduunka intay wada joogeen aynan wada hadli jirin oo cadaawad ka dhexaysay inuu xoolahaas qaato maxaa yeelay isagaa baabka tacsiibka joogo ninay adduunka col ku ahaayeen laakin qaraabo ay ahaayeen inuu qaato oo ku intifaaco baa dhici karta asna uu ka tago adduunyada uga tago markaasuu yihi kamaa qiila sidii la yidhi yacnii laba beyd oo gabay ah ayuu tirinayaa kamaa qiila buu noo sheegay laakiin ciddii gabaygaa tirisa nooma sheegin laakiin waxay leeyihiin labadan bayd waxaa iska leh ninka la yidhaahdo abutayib almutanabi mutanabi baa labadan bayd iska leh buu leeyahy wuxuu yidhi waman yunfiq alayaama fii jamci maalihi makhaafata faqrin faاladii facala اlfaqru walaa taxsabana alfaqra man faqada اlغinى walaakina faqd اddiini min acdam اlfaqr riwaayaat nusakda way kala duduwan yihiin nusqooyin dhowr oo kala duduwan ayaa jiro nuskhada hadda dadka badankiisa ay haystaan oo yacni la yidhaahdo damu lmaali waljaah waa nusho nusqo kale waxaa jirta damu lxirsi cala almaali washaraf la yidhaahdo nusqo kale waxaa jirta sharx xadiidi maadi ibani jaayicaan marka meelo yar yaryaray isku khilkhilaafi karaan hadda waxaa weeye aniga beydka dambe labada beyd wuxuu ii qorayaa walaa taxsabana alfaqra min faqdi اlghinaa buu ii qoray laakiin haddii min faqdi اlghinaa la yidhaahdo baxarka oo baxr tawiilka ee gabayga uu ku alifay wuu jabaya marka idinkana nuskhada aa haysataan wuxuu qorayaa walaa taxsabana alfaqra faqra faqran min alghina buu idiin qorayaa faqra buu dhigay laakiin faqran min alghina in la yidhaaho marka wuxuu yidhi sheekhaas markuu ka hadlayay mutanabi waman yunfiq اlayaama maalmihiisa qofka ku bixiyaa fii jamci maalihi maalkiisa kulmintiisa iyo uruurintiisa wakhtigiisa dhan ninkii ku bixiyaa muxuu ugu bixinayaa makhaafata faqrin faqri ka baqiddii inuu u bixiyo faqri uu ka baqayo dartii iyo cumrigiisii awqaaddiisa oo dhan wuxuu ku ku bixiyey xoolasoo u jamcin lahaa markaasuu yidhi faladii facala midkaa uu sameeyey faladii kii facala uu falay oo inuu wakhtigiisa xoolahii jamcintoodii ku dhumiyey ah yaa laftiisaaba alfaqru faqriga waaba asagabu kaasaaba faqri ah laftiisa yacni faladii facalahu alfaqru weeyaan wixii uu sameeyebaaba faqri ah markaasuu yidhi walaa taxsabanna ha malaynin ha u malaynin qofio muslimkaa alfaqra waxaa faqriga la yidhaahdaa ha u malaynin man faqada alghinaa qofka waayey tanaadnimo qofkii waayey oo aana tanaad noqoninna xoolo yeelanin ha u malaynin faqiir inuu yahay faqrigu ama in la yidhaahdo walaa taxsabanna ha malaynin oo ha malaynin alfaqra faqrigii ha u malaynin faqran min alghinaa qanaadnimo oo laga faqiiray oo xoolo laaan oo kugu dhacday faqriga ha u malaynin faqriga dhabtaa waa kee walaakina faqra addiini min acdami alfaqr walaakina faqra addiini diinka walaakina faqda addiini diinka oo la waayo weyntadiisii oo la waaya ayaa wuxuu yahay min acdami alfaqr faqri midka ugu weyninka badan waa qofka oo diin la'aan dhaco oo diintiisu ay tagto marka labadaa bayd ayuu shiikhu noo soo qaaday yacni in wakhtigaaga qiimaha badan ee shariifka ah xataa adoo xalaal raadinayo inuusan kaa mashquulinin taacadii ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo khayrkii rabbi kuu dhoweyn lahaa xoolaha inaysan kaa mashquulinin faqiirtinimada dhabta ahina waxa weeyaan waa qofka diinka ka faqiiro oo diin la-aanu ay ku dhacdo ka ayaa faqiir la yidhaahdaa ee ninka xoolo waaye keliya faqiir lama yidhaahdo weeyaan wuxuu marka musanifku yidhi qiila libacdi alxukamaa'i dadka xukamada ahee xikmada lahaa mid ka mida baa waxaa loo yiro la weydiiyey inna fulaanan jamaca maalan ninkaa hebel la yidhaahdaa xoolow kulmiyey yani nin xoolo badan uruurshay weeyaan saasaa la weydiiyey bal ka baa la yidhi markaasuu su-aal weydiiyey wuxuu yidhi fa qaala ninkii xakiimka ahaabaa wuxuu yidhi fahal jamaca ayaaman yunfiquhu fiiha fahal jamaca ninkaas xoolaha kulmiyey miyuu kulmiyey ma kulmiyey ayaaman maalmo oo yunfiquhu ou ku bixiyo fiiha maalmaha dhexdooda xoolihii uu ku bixiyay ma kulansaday weeyaan yacni insaanka xayaatadiisa ayaa shayga ugu muhiimsan ah noloshiisii ninkan hebel xoolow kulmiyey baa tag markaasuu weydiiyo yidhi horta maalmo uu leeyahay oo noloshiisa uu hubo oo xoolaha uu ku nafaqayn karaahi ma haystaa gacantiisa ugu jirta noloshaada ma noloshaana miya gacanta noogu jirto waa maya markaa kulmisaa ka dhaqaaqi kartaa marka xoolahaan kulmiso adoona ku intifaacin baad ka tegi kartaa marka sidaa darteed su-aashaasuu weydiiyoo yidhi fahal jamaca ayaaman maalmo miyuu kulmiye oo yunfiquhu fiiha xoolahan uu ku nafaqeeyo isagu isticmaalo cuno mana gacantiisa ma ugu jirtaa maya qiila markaasu wuxuu yidhi waxaa loo yidhi ninkii laa baa la yidhi maya ayaamaha gacanta ilaahay biyad illaahi bay ku jiraan ajashan ilaahay gacantiisa ku jirtaa ninkan wax gacantiisa ku jiraay male mar haddii jawaabta laa ay noqotay ayuu yidhi maa jamaca shaya wuxuu kulmiyeba lama arka bu wuxuu kulmiyeba ma laha marba hadduusan xoolahan yacni wakti uu ku intifaaco uusan gacantiisa ugu jirin muddo uu ku noolaado ou isagu garanaya aysan gacanta ugu jirin wax uu kulmiyeyba lama arka buuyi hadalkaa marka shiikhu uu leeyahay yani maa jamaca shay-anta uu leeyahay maqsadkeedu waxa weeyaan yani shiikhu wuxuu ka hadlay hadalkiisa laga fahmaya xoolo badan oo xirsi badan iyo dadaal badan aad ku bixisaah wax weyn inaysan ku taraynin laakiin waxaa qofka insaanka wax taraya inay tahay shay asaga yani bani aadamkaasi kifaayadiisi inuu helo inay muhiim tahay waxaa kunoo ku noolaanaysa inaad heshid marka macnaheedu marka maaha qofku yuusanba maxaa la yidhaha xoolo yuusan dalbinba ma aha laakiin kifaayadaada haddaa hesho waa kugu filan tahay maxaa yeele nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii abu hurayra ee maaragtay bukhaariiyo muslimba ay soo saareen markuu ilaahay baryayey muxuu ku baryi jiray allaahuma ajcal risqa aala muxamedin quuta buu dhihi jiray ilaahow risqa nebi moxamed ay markaa cunaan uga dhig yacni nafaqadiisa keliya qofku wuxuu ku noolaaday inuu helo rasuulka ilaahayaa sidaa naftiisa maaratay ahalkiisa u baryi jiray allaahuma ajcal risqa aala muxamedin quuta xadiidka bukhaari muslim way soo saareen ilaahayow risiqa ay cunayaan quud uga dhig buu dhihi jir wax yaroo ay helaan bal nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay xadiidka imaam tirmidi ee ahaa cabdullaahi bni muxsan wuxuu leeyahay markuu nebiga ka waramay man baata aaminan fii sirbi mucaafan fii jasadi cindahu quutu yowmihi fakaannamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha buudha qofka habeenkii waaga u baryay isaga iyo ahalkiisiiyo badbaado qabo oo ammaan ku noolaaday subaxii waaga u baryo oo caawo aan la mirinoo balaayo ku dhicin mucaafan fii jasadi jirkiisana uu caafimaad qabo oo caafimaad u haystousan jiranayn cindahu quutu yowmihi maalintaa wuxuu cuni lahaana uu haysto qofkaas oo kale wuxuu nabigu yidhi fakaanamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha yacni waa qof adduunka oo dhan la siiyo dhammaanteed gacanta loo geliyo weeye marka kifaayadaadi inaad hesho ayaa shay aad aad iyo aad u muhiim ah weeye taa marka macnaheedu maaha qofkii uusan kasbanin uusan risiq raadsanin uusan shaqaysanin ma aha xarakaa la rabaa qofka inuu dhaqdhaqaaqo risiqiisa raadsado waan ognahay cumar ibn khataab radi canhu nimankii masaajidka dhex fadhiyey wakhtiguu joogay waa garaacay wuxuu yidhi ka kaca ina samaaa laa tumtiru dahaban walaa fida marka gacmaha ka hortaaga ilah waxna sii dhulkana uu fadhiya usan shaqaysanayn ayuu yidhi warbax xamaasha shaqaysta maxaa yeele samadu dahab iyo fido kama soo do kama imaanaya sida roogka kaaga soo dayi maayo orda xamaasha buu dhihi jiray waxay maal usoo qaataan oon maaragtay aan ognahay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam tirmidi iyo maaragtay ay wariyeen ibnu maajah oo cumar bnu khataabna uu nebiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu yidhi yacni low annakum tatawakkaluuna cala allahi xaqa tawakulihi larasaqakum kamaa yarzuqu اطayra taqdu khimaasan wa taruuxu bitaana yacni haddaa ilaahay talo saarashada dhabta tala saaran lahaydeen sida shimbirta oo u irsaaqo shimbiraha ayuu idiin irsaaqi lahaa maxaa yeelay taqdu khimaasan buulkeedii ayay waxay ka kallahaysaa iyo ay ku jirtay iyadoo baahan subaxiyo bogeeda wax yani wax raashin ay haysato cunno ay haysta aanan jirin ayay ka kallahaysaa risiqa ilaahay bay soo daaqaysaa wa taruuxu bitaan iyadoo dharganna way soo noqonaysaa caloosheeda ay buuxday soo noqonay marka macnaheedu waxaa weeye risiqa ilaahay buu gacantiisa ku jiraa subxaana wa tacaala shimbirtaa ma awooday leedahay iyo xoogay leedahay maya laakiin xarakay samaysa way dhaqaaqday hadday buulkeeda ku jiri lahayd risiqa uma yimaadeen dhaqaaqaas ay dhaqaaqdayba annagana laka rabaa inaan dhaqaaqno oo waxaan ilaahay raadsanno wix ilaahay kuu qorayna qofku waa helayaa weyaan wuxuu yidhi wafii bacdi alaahaari alisraa'iiliya yacnii aaaarta laga soo wariyey reer bani laga soo wariyey waxaa ka mid ahaa reer bani israiil waxyaala laga soo guuriyey waxaa ka mid ahaa alrisqu maqsuumun wاlxariisu maxruumun ibna aadam idaa afnayta cumraka fii طalab اdunyaa famataa taطlub اlaakhira yacnii hadalkaas hadal aada u qiimo badana ayaa laga soo wariyey wuxuu yidhi reer bani israa'iil qolo ka mida ayaa hadalkaa laga soo guuriye yidhi alrisqu risiqii maqsuumun mid la qaybiyey waay wixii aada cuni lahayd laabudda waad helaysaa adduunyada ku gafi maayo waa maqsuud baa ku waa lagu qaybiyey qaybtaada meel bay kuu yaallaan cid kaa qaadan karta ma leh ziyaada iyo nusqaanna midna kuma samaynaysida waad oofsan riisi qaadi weeyaan waalxariisu maxruumun laakiin qofka aad u maman ee xariiska ahe cumrigiisa ku dhumiyana waa maxruumu waa la hoojiyaa risiqaas waa laga hoojiyaa markaasuu yidhi ibna aadam ya bna aadam aadam inankiisow idaa afnayta cumraka cumrigaaga haddii aad ku baabi'iso ku dhammayso fii talabi dunya adduun raadintii keliya hadda cumrigaadu ku bixisaay fa mataa tatlubu alaakhira goormaad aakhira dalbi doonta raadin doontaa wixii ilaahay kuu dhaweynaya goormaad raadini lanna daacadaadii aad khayrkii samayn lahayd baad waxaad kaga mashquulshay shay ilaahay kuu qoray oo maqsuum ahaa ee laguu qoro mar walbaba kuu imaan lahaa baad kaga mashquulshay weeyaan marka aarkan reer bani israa'iil waad ogtihi nabigu waa noo sheegay xadiثuu can bani israa'iila walaa xaraj reer bani israa'iil wax ka sheega laakiin dhib ma leh waa goormo laakiin waxaa waye reer bani israa'iil waxa laga warinayo haddaysan khilaafsanayn kitaabkeenna iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaysan khilaafsanayn waa la warin karaa weeyaan marka saas oo kale waa wax wanaagsan oo laga soo beytkan ayuu marka hadda meesha ku daro wuxuu yidhi idaa kunta fi اdunyaa can اlkhayri caajiza famaa anta fii yowmi اlqiyaamati saanicu beytkan beyt kalea ka horreeyey bay dhahaan waxay yidhaahdaan ayaa saamican laysa samaacu binaaficin idaa anta lam tafcal famaa anta saamicu yacni midkaan wax dhegaysanayo midkaan dhegaysanayo mid wuxuu dhegaysanayo ku intifaaca ma noqonaysid haddii aadan ku camal falin wixii adiga aad maqlaysay hadaadan samayn markaasu wuxuu yidhi idaa kunta fi dunya haddii adduunka dhexdiisa markaad joogto aad tahay caajizan mid ka caajisay can ilkhayri khayrka mid ka caajisayoo aanan samaynin aad tahay famaa anta adigu maxaa tahay famaa anta adigu saanicun mid samaynaya maxaa tahay fii yowmi alqiyaamati maalinta qiyaama maxaa samayn doontaa weeya hadday adduunkaba khayrka aad ka cajistay oo intaadan khayr oo dhan aadan samaynin ee adduunkaadi aad ku mashquulshay aakhare maxaad samayn doontaa yani khayrna ma kulmaysid wey mar haddaa khayrkii ilaahay ka caajistay daacadii ka caajistay wanaaggii ka caajistay waxa weeyaan wax khayrahoo aad berri qiyaamaha aad helayso lama arko weeyaan markaasuu wuxuu yidhi waliaakhara fii hada almacnaa gabay kale ayuu tirinaya nin kale ayaa wuxuu yidhi macnahaanoo kale buu tiriye buu leeyahy macnahaanoo kale ayuu gabay kale wadaadkale ku tiriyey wuxuu yidhi yaa jaamican maanican wadahru yarmuqahu mufakiran aya baabin minhu yuqliquhu jamacta maalan fafakir hal jamacta lahu yaa jaamica almaali ayaaman tufariquhu almaalu cindaka makhzuunun liwaarihihi malmaalu maalaka ilaa yowma tunfiquhu ina alqanaacata man yaxlul bisaaxatiha lam yalqa fii diliha haman yu'ariquhu yani hadallo oo xikmo badan wey gabay xikmole wey wuxuu yidhi yaa jaamican maanica midkaan xoolaha kulmiyo maanican reebay inuu xuquuqdii lagu lahaa guto xoolihiisii ka reebayow wadahru walxaalu addahru zamankuna yarmuquhu ou eegayo fiirinayo zamankiina ou maaragtay daba taagan geerida ay daba taagantaha wey mufakiran weliba ku fakirayo midkaa xoolaha iyo maaragtay kulmiyey aya baabin irdeebow yuqliquhu ou xirtaa minhu min adahri zamanka uu ka xihan karaa geeridii uu ka xihan karaa ku fakerayo xoolihiibuu kulmiyey see ku noolaataa ayuu albaabadii geeridii mid ka xihanaya camal uu u fakeraya markaasu wuxuu ku yidhi jamacta maalan xoolaad kulmisay maal baad kulmisay ee fa fakir ku faker hal jamacta ma kulmisay lahu maalkaas ma u kulmisay ayaaman maalmo oo tufariquhu aad ku kala geyso ku isticmaasho ama aad kala geyso yaa jaamic almaali midka maalka kulminayo yaa jaamic almaalidan jumladaas ayay jumla muctaridato soo dhe soo kala dhex gashay weya jamacta maalan baad kulmisay fafakir waxaad ku fakertaa hal jamacta miyaad kulmisay lahu maalkii yaa jaamic almaali midkan xoolaha kulmiyo ayaaman maalmo ma u kulmisay maalmahoo tufariquhu aad ku bixiso yacni adoo ku intifaacdo weeyaan waa hadalkii ah, ninka xakiimka ah kasoo sheegayna uu yidhi hal jamaca yunfiquhu fii hadi oo kale weeyaan ma kulmiye buu yidhi markaasuu yidhi almaalu cindaka maalka waxa weeyaan oo maal agtaada ihi almaalu maalkii oo cindaka adiga agtaada ahaaday makhsuunun mid la kaydiyey weeye khasnad mid la geliye loo geliyey liwaariihi kii dhexlayey baa loo geliyey xoolahan aad uruurinayso akaamada ku shubayso ood meel walba dhulka gelinayso wax walba aad samaynayso waaridkaadaa uu u kaydsan yahay kii ku dhexlaya weeyaan adiga waad ka tegaysaa malmaalu maalku ma aha malmaalu maalkii ma aha maalaka adiga maalkaagii ma aha ilaa yowman tunfiqu ilaa yowma tunfiquhu maalinka aad bixinayso unbuu maalkaadiiya ama naftaada u isticmaalayso ama jidka ilaahay aad ku bixinayso ama aad hormarsanayso sadaqaysanayso markaa unbuu maalkaadii yahay laakiin midkaan aad kaydisay adiga ma lihid weeyaan maalkaagii ma aha weeyaan marka yani beytka wuxuu xusuusinayaa wadaadadii oday yani suufiyaasha ceelgaab la dhihi jiray dadka waa garanayn u malaynaya ceelgaab meel yidhaha muqdisho ku tiile waxay dhihi jireen banow maa sakanuu jamacuu maa akaluu bay dhihi jireen banow maa sakanuu jamacuu maa akaluu saasay ku dhihi jireen yani waa dhisayaan laakiin ma degayaan guryihii kuma intifaacayaan ma sakano jamacuu xoolihii bay kulminayaan ma akaluu mana cunin xoolihii waa ka tegayaan ku kala qaadanaya batiyo kale maalka wuxuu maal yahay inta inta adiga isticmaalayso ood nafaqaynayso ood waxaan aad ka tagto kaydisan waalidkaaga iska leh kii ku dhexlayay ayaa xoolahaas aad u kaydiso adiga ma lihid wey ina man yaxlul bisaaxatiha ina alqanaacata qanaacadu يعني sidaa ogtihiin xadiidka nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadalkaa wuu tusaya xadiidkaas imaam albukhaari fii saxiixi uu ku wariyey xadiid ibni mascuud nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ayukum maalu waariihi axabu ilayhi min maalihi kii neebaa maalka qofka asaga dhexlayaahi ou ka jacayl badan yahay maalkiisa yacni maalka qofkii ku dhexli lahaa aad ka jacayl badan tahay maalkaaga aad ka jacayl badan markaasay saxaabadii waxay yidhaahdeen qaaluu ya rasuula allah maa minaa min axadin ilaa maaluhu axabu ilayhi mid annaga naga mida ma jir rasuulka ilaahayow ilaa wuxuu jecel yahay maalkiisuu jecel yahay maalka waaridkiisa ma jecla markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam faina maalahu ma qadama wa maala waariihi ma ahara maalkiisu waxa weeyaan wixii uu hormarsado ama uu isticmaalo taacada u kaalmaysto ama uu hormarsado qiyaamo uu geysto kaas ayaa ah wa maala waariihi yacni kan xoolaha waaridka ka dhexlaya uu leeyahayna ma akhara wuxuu dibdhigay weeyaan xoolahaad ka tagto yaa iska leh adiga marada kafantaasood ka qaadanaysa waa ka tegeysa ujeeda yaa iskale marka waaridkaadiiya xoolihii qaadanaya weeyaan ina alqanaacata man yaxlul bisaaxatiha lam yalqa fii diliha haman yuariquhu buuy ina alqanaacata qanaacadii ilaahay ku siiyo aad ku qanacdo man axadkii yaxlul dego bisaaxatihaa banaankeeda dego yani banaankeeda qofkii dego bimacnaa qofku ilaahay saa qanaaco ku irsaaqa weeyaan qofkuu ilaahay qaanac ka dhigo wuxuu rabbi siiye ku qanacay lam yalqa lama kulmo fii dillihaa yani fii dilli lqanaaca qanaacadaas hooskeeda ama harkeeda haman murug oo yuariquhu soo jeediyo la hurdi waayey macarata lama kulmo weeyaan la kulmi maayo qanaaca ilaahay ku siiyey maxaa yeeley quudkan waa waa qoran yahay wixii ilaahay ku siin lahaa waa kuu qoran yahay marka qofkaasi lama kulmo wax maaragtay ou caawa hami ou la seexan waayo maxaa barri samayn doonta maxaa walwal kuma jiro walwal la kulmi maayo wey qaala ibnu mascuudin radia allahu canhu cabdullaahi mascuud baa wuxuu yidhi alyaqiinu anlaa turdiya annaasa bisakhat illah yaqiin maxaa la yidhaahdaa alyaqiinu yaqiinta waxaa weeye anlaa turdiya inaadan raalli gelinin annaasa dadka inaadan raalli gelinin bisakat alla caradii inaadan ku raalli gelin hebel ha kaa raalli noqdo darteed inaadan wax ilaahay ou maaragtay ka caroonayo aadan u samaynin waa yaqiintay ka mid tahay buuli walaa taxsida wa anlaa taxsida yaqiintu waxaa weeyaan inaadan xastin axadan qofna inaadan xastin calaa risqi illaahi ilaahay risqiisii inaadan ku xastin ilaahay qofka uu risq siiyo inaad maxaa ilaahay risqi u siiyey xaasidnimo iyo ilaah uyaa ka qaado inaadan oranin ayaa yaqiintii ka mid ah weeyaan walaa taluuma wa allaa taluuma inaadan dagaalin axadan qofna inaadan ku dagaalamin loomka waxaa weeye waa waa hadalka afka lagu dagaalo weeye qofka inaadan dagaalamin axadan qofna aadan la dagaalamin calaa maa lam yu'tika allaahu wuxuuna adiga alla ku siinin ee axad kale ou siiyey maxaa ilaahay qofka u siiyey inaada marna kula dagaalamin baa rabaa maxaa yeeley fa ina risqa risqii laa yasuuquhu xirsu xariisin laa yasuuquhu ma soo kaxeeyo oo ma keeno xirsu xariisin mid dadaalaya dadaalkii risqi ma keeni karo maxaa yeelay risqa waa maktuub wey waa maqsuum waa la qoray wixii ilaahay ku siin lahaa oo ku qoran yihiin marka dadaal kasta oo dadaashaa dadaal kuma keeni kartid haddoona rabbigaaga ku siinin weya walaa yarudduhu risqii ma celiyo karaahatu kaarihin mid ku mid nacay oo adiga ku nacab oo karaahsanay inaad xoolo yeelato karaahadiisana waxba risqii kaama celin karto weeyaan wixii ilaahay ku siiyey waad heli weeyaan fa ina allaha alle biqistihi ay bicadlihi cadaaladiisa iyo wacilmihi ogaanshihiisa cilmiga uu leeyahay buu jacala arawxa waalfaraxa jacala ayuu yeelay alrawxa raaxadii iyo wlfaraxa faraxii ayuu wuxuu yeelay fi lyaqiini wاridaa yaqiinta ilaahay subxaana wa tacaala aad yaqiiniso iyo wuxuu ku siiyey aad ku raadi noqoto rido aad la timaado labadaasba ayaa farax iyo raaxa ilaahay dhexdiisa ou yeelay weeya wa jacala alhama murugtii hamigii iyo wlxusna alhama wlxusna waa hami iyo murug weey isku macnee ayana ilaahay wuxuu yeelay fi shaki shakigii oo yaqiinta cagsigeedii ilaahay aadan risqiisii oo kusiin la aadan ku kalsoonaanin iyo wasakad iyo inaad carooto oo maxaa hebel wax loo siiya ana la ii siin waa qadarka ilaah u carooto ayaa iyadana alhama walxusna buu ilaahay yeelay weya murugtaasu ilaahay dhexdeeda alla u yeelay buu leeya marka aarkan oo ibn mascuud ibn abidunya ayaa soo saaray fi lyaqiin wakadalika imaam lbayhaqi fii shucab aliimaan ayuu ku soo saaray weeyaan wuxuu leeyahay waqaala bacdu salafi salafka qaarkii baa waxay yidhaahdeen hadda bacdu salafi nin salafkii ka mida weeyaan salafkaas marka sheekhaas waxaa la yidhaahdaa waa ninka taabiciga axnaf ibnu qays la yidhahda alaxnaf ibnu qays ataabici ayaa hadalkan iskale weeyaan wuxuu yidhi ida kaana alqadaru xaqan falxirsu baطilu waida kaana algadru fi اnnaasi طibaacan fahiqatu ama طabcan fahiqatu bikuli axadi cajzu waida kaana almowtu likuli axadi raasida faاطma'niinaةu ilى اdunya xamq yani wuxuu leeyahay ida kaana alqadaru haddii qadarkii alla uu qadaray xaqan mid xaqa uu yahay wouba yahaye wuxuu rabbi qadaray waa xaqe falxirsu dadaalkan iyo mamanaanta oo adduunka lagu dadaala baailun wax baaila w wix ilaahay kuu qoray waad heli marka risiqan aad mamanaantiisa aad ku marka macnaheedu ma aha yani qofka inuu yidhaahdo waxaase ilaahay ii qadaray waa fadhinaya keliya wax la samayn maayo macnaheeda laga qaadan maayo lanna nebiga calayhi salaatu wasalaam waatuu yidhi icmaluu fakullun muyasarun lima khuliqa lah qofka inuu camal falo cid walba waxaa loo fududeeya wixii ilaahay u abuuray ayaa loo fududaynaya waida kaana alqadru ballanfuriyadu haddii ay tahay alqadru weeyaan ballanka baxay ballanfuriyadu fi nnaasi dadka dhexdiisii hadday abcan u noqoto ama ibaacan dabeecada ay u noqoto oo qofka laguba abuuray ballanfurye iyo qadriba lagu abuuray faiqatu kalsoonidii bikulli axadin qof walba lagu kalsoonaadaa cajsun weeyaan cid walba inaad ku kalsoonaatidna waa nooc cajiska ka mid ah maadaama bani aadamkiiba khariisada ilaahay ku abuurayba qadri iyo ballanfuryada ay tahay cid walbaba ha aaminin buu dhimashadii haddii ay tahay likulli axadin qof kasta kulligii raasidan mid u gaban ama sugaysaha ay tahay rasdi ugu jirto ay yacni mowdkii ou yahay cid walba uu dhimanayo cid ka fakanaysa aysan jirin fatuma'niinatu xasiloonidii ila dunya adduunka lagu xasilaahi xamqun doqonnimo weya adduun inaa isku dhiibto oodan aakhare u camal falanin waa doqonnimo buu leeyahay yacni waa doqonnimo wey maxaa yeelay xayaatadan adduunka laabudda waa faaruqaysa waad ka tegaysaa joogi maysa marba haddaadan joogaynin daar aad maaragtay weligaa aadan ka dhimanaynin na ay kaa horayso qiyaamo la yidhaahdaa hadday khayr tahay hadday shar tahayba waxaa la rabaa inuu qofku u camal fasho intuu fursaddan haysto maxaa yeeley adduunyada ayaa waxay tahay masracatu laakhira iyada ah weya beertii aakhira aad falan lahayd waa adduunkan marka inuu qofku u camal fala ayaa la rabaa afarkaasna ibn abidunyana wuu soo saaray ibn casaakirna fi taarikhi dimashqa ayuu ku soo saaray weeyaan marka maxal shaahidka waxaa weeye faاطma'niinatu ila اdunya xamqun yacni in adduunka keliya aad isku dhiibto oo taacadii ilaahayo laguu abuuray cibaadadii lagaa doonaya aad ka tagto waqtigaadii adduun keliya aad siisaa waa doqonnimo weeyaan waa qof aan mustaqbalkiisi aanan eegin weeyaan wa kaana cabdulwaaxid ibnu zaydin raximah اllahu yaxlifu biاllah wa kaana cabdulwaaxid cabdulwaaxid bn zayd ninka la yidhaahdaa wuxuu ahaa raximah llahu tacaala ilaahay u naxariiste yaxlifu mid dhaarto bilaahi alla mid ku dhaarta buu ahaa muxuu odhan jiray markuu dhaaranayo laxirsu lmari cala اdunyaa akhwafu cindii min acdaa acdaa'ihi laxirsu lmari qofka dadaalkiisa ou dadaalo oo ku dadaalo cala dunya adduun ou ku dadaalo xariis ou noqdo adduunka mid kumaman ou noqdaa yaa akhwafu la cabsi badan yahay cindii aniga agtayda min acdaa acdaa'ihi cadowyaashiisa cadowgiisa midka ugu cadaawada badan adduunka ku dadaalistiisabaa agtayda loogu cabsi badan yaha wey kaasaa ugu khatarsan weyaan cadaawahaas cadowgaadii markuu ugu bato wuxuu sababayaa inuu nafta kaa gooyo inuu ku dilo unbuu sabab u noqon kara laakiin markii xirsigan uu aakharadii ku dhaafiyo adduun aad ku dadaalayso waxa ummadda baaba-asha waa xirsi adduuniya raadin wey darteed baad arkaysaa hebela laga takhallusa waxaa loo dil naftiisa u gooyey hebel adduunyo darteed yacni maaragtay ayuu u dilay ama xoolo aad heshid ama mansab aad heshid ama maaragtay kursi fulaan aad heshid baa qofka loo naftiisii yacni qofka uu u markaasuu aakhiradiisa ku weynaya marka xirsiga waa adduunkoo lagu dadaalo cadowgaada oo ku dila hadduu cadowga ku dilo waa adigoo xataa madluum qof la dilay baaba tahayba kan ku dilana waa aalimkaadii weyaan ku dulmiyey aakharana ilaahay kaaga abaalmarinayo laakiin markaad aakharadaada adduunka dhaafiso arintaasna waxa weeyaan waa arin khatar ah weyaan maxaa yeele shayga xirsiga la yidhaahda cadowgu moogta hal mar keliya kuu imaan kara hal mar markuu u batana ama maalkaada wax yeelaya ama naftaada wax yeelaya ama jirkaada wax yeelaya wax kaloo ku kara ma laha laakiin xirsigan oo adduunka a ku maman tahay adou mulaasim kula weligaa kula soconaya kaa hari markaasuu akhradaadi ku dhabsiinaya wy marka ninkan cabdulwaaxid ibnu zayd abu cubayda albasri baa la yihahda waa nin dadka qisaasta ah ka mid ah alqaasi baa la yidhahda yani dad ninka qiseeyabuu ah qisooyinka sheego imaam albukhaari wuxuu leeya waa munkar lxadiid ninkaas inuu yahay xadiidkiisa munkarulxadiidu ku tilmaama bal wuxuu dhihi jiray yudkaru bilqadar yani waxaa lagu sheegay qadarka dadka qadariyada ah ayaa ina ka hadli jiray qadarka ilah kuwa inkiro ayaa lagu tirin jira u leeyahy meelaha qaarkood marar kale wuxuu leeyahay imaam albukhaari tarakuuhu buu le xadiidkiisi way ka tageen inay qaataan inay qaataan laakiin macnuhu ka hadlo waa macno fiican weeyaan ha shiikhu daciif ha ahaada hadduu rabo laakiin hadalka uu sheegay waa hadal aad u qiimo badan weliba hadallo kaleo fiicanuu noo soo wadaa oo isla isaguu leeyahay wa kana raximahu llahu tacaala yaquulu ilaahay ha u naxariistay cabdulwaaxid binu zayd wuxuu ahaa mid yidhaahdo yaa ikhwataa walaalahayow dadkuu la hadlaya لا taqbituu hakamanina xariisan mid xariis ah oo dadaalid badan calaa harwatihi yacni harwadiisii xoolihii ilaahay uu siiyey hantidiisii wa sacatihi tanaadnimadiisii oo fii maksabin kasab uu kasbaday iyo walaa maalin midna ha ku kamanina weeyaan ibtada waxaa la yidhaahdaa waa didd اlxasad ibta waxaa la yidhahdaa xasadka cagsigiisa weeyaan cagsigiisa wey dadkeeda wey ibada waxaa la yidhaahdaa yani an yatamana almaru mila ma lilmaqbuuطi min الnicam yani qofka inuu tamaniyo qofkan ilaahay nicmada uu siiyey cilmi baa ilaahay siiyey caqli baa ilaahay siiyey awood baa ilaahay siiyey maal baa ilaahay siiyey owlaad baa ilaahay siiyey khayr baa ilaahay siiyey caafimaad baa ilaahay siiyey inaa waxaasoo kale aad adigana tiraahdo allahayow nicmadaas hebel aa siisay anna isii waa qibtaa la yidhaahdaa waa la ogolya laakiin xasadku waa cagsigiiso waxaa weeye anyani an yatamanaa zawaala nicmat almaxsuudi qofka la xasdaya nicmadiisa inay zuusho aada jeclaato ilaahayow hebel xoolihiisii tirtir markaa kabacdina wa taxwiilihaa ileyh asaga loo soo wareeji ilaahu xoolaha ka qaaday ani igu soo wareeji inaad tiraahdo ilaahu awoodda ka qaaday ani igu soo wareeji inaad tiraahdo arrintaas waa xasad wey marka xataa qibdadii bannaanayd ayuu shiiku u diidaya qibdadii oo kamashada ahayd ee bannaanayd buu u diidaya oo leeyahay laa taqbituu xariisan calaa tarwatihi wa sacatihi fii maksabin walaa maal kasab uu leeyahay ha ku kamanina oo ilaahu nasiixata ha dhihina maal uu leeyahayna ilaahu nasiixa dhihinina inaad tidhaahdaan ood ilaahowba nasiix tidhahdaan oo idnan xastin xataa iska daaye wanduruu lahu bicayni lmakti lahu wanduruu eega lahu ninkaa waxaad ku eegtaan oo maaragtay xariiska ah adduunyada ku maman bicayni lmaqti lahu mid u caraysan yacni il caradeed oo kale ku eega weeyaan maxaa maxaa ugu caranaysaa fi ishtiqaalihi اlyowma maanta waxa uu ku shuqloon yahay yacni waxa uu ku shuqloon ku mashquulay bimaa shayna uu ku mashquulay yurdiihi asaga halaagayo hadan berrito fi lmacaadi qiyaamaha marka la taga halaagayo kaas yacni maaragtay wuxuu ku mashquulsan yahay shay asagu halaagayo xirsigan qiyaamihii oo ku halaagsamaya ku yacni ku mashquulsan yahay daraaddeed baad il carada il caraysan ku aada ku fiirinaysaan ood ku eegaysaan aydnan khibto iyo kamasho aydnan u samaynaynin weya uma yatakabbar aniga riwaayadan wuxuu idhiga yatakabbar buu markii ilaahay nicmadaa siiyey oo wixii uu ku halaagsami lahaa uu la yimid uma yatakabar waa kibraya markaas addoommada ilaahay khalqigu ku kibraya ninkaasi wey marka kaas oo kale ha eeginina laakiin nusqada idinka ah haysataan uma yabkii baa ku taal uma markuu sheikh cabdulwaaxid ibn zayd markuu intaas dadka muslimiinta u sheegay uma markaa kabacdi buu yabkii ooyey oo wuxuu la oynayaa ninkaa dhibaatada haysato xoolaha uu ku mashquulay aakhiradiis uu kaga mashquulay ayuu la ooyey weeyaan ayadana macnahaasna waa macno saxiixa weeyaan wa رحمه الله اllahu tacaala yaquulu ilaahay ha u naxariistee cabdullaahi ibnu zayd wuxuu ahaa mid yidhaahdo alxirsu xirsaani xirsun faajicun wa xirsun naaficun faama alxirsu naaficu faxirsu lmari calaa taacati اllah wa ama على lfaajicu faxirsu lmari cala اdunya wahuwa mashhuulu wuxuu leeyahay alxirsu mamanaanta iyo dadaalku shayga dadaalka oo lagu mamanaado aada loo raadiyaahi lagu dadaalo xirsaani laba xirsi wey laba dadaal wey laba ayuu uqaybsamaa xirsun mid waxaa wey kan koobaad waa xirsun faajicun yani xirsun yani faajicun loo jeedo ay muujicun mu'limun mid saaxibkiisa xanuujiyo oo dib u geysto waa faajic wey yani mid xanuujiya saaxibkiisa weya iyo wa xirsun naaficun iyo mamanaan oo nafcilaho waxtar leh oo saaxibkeeda anfacayso labadaasaa xirsiga loo qeybiya ama alxirsu naaficu xirsiga dadaalka iyo mamanaanta adduunka lagu mamanaada ee saaxiibkeeda anfacaysaay waxaa weeye fa xirsulmari qofka oo ku mamanaado ku dadaalo calaa taacat illah taacada ilaahay ku dadaalo maxaa yeelay yacni in haddiiba tanaafus aad dad la samaynayso haddii aad cid la kula dadaalayso tanaafuska waxaa la isfaray umuuru alaakhira iyo taacada in tanaafus lagu sameeyo ilaahay markuu jannada ka sheekeeyey iyo nicmada ay leedahay wuxuu yidhi wafii dalika falyatanaafas ilmutanaafisuun meeshaasaa tartan rabta xirsigaba taasa u baahan ha ku tartameen ayaa layidhi wuxuu kaloo allah yidhi limili haada falyacmal ilcaamiluun taas oo kale jannadaas ha u soo shaqaystaan dadka shaqaysanayo saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wa jannatin carduha asamaawaatu waalard taasaa la leeyahy marka tasaabuqa iyo tartanka dhabta ah ehe la rabo xirsiga naafica waa aacada ilaahay oo jannada ilahay ku gaarsiinayo waa ka midka saaibkiis wax taraya wy kii faajica ahaabuu noo sheegaya oo saaxibkiisa dhibay wa ama alxirsu lfaajicu midka xirsiga ahe saaxibkiisa xanuujinaya mulimka ah oo dhibayaah fa xirsu lmari qofkii ku dadaalistiisii weeye cala dunyaa adduunka uu ku dadaalo wa huwa mashquulu mucadabun yani meeshaas wahuwan idinkuguma darayaan umalaynay wahuwa mucadabun idisaaxibuhu mucadabun buu idin dhahaya wahuwa isaguna mashquulun ou yahay yani ku mashquulsan yahay adduunyadii mucadabun haddana la cadaabay oo ku cadaaban yahay adduunkii xoolihii raadintoodii jamcintoodii ilaalinteedii ayuu mashquul ku yahay yani waana mucadab xaggee yani markuu xisaabta inta xiro ku wareero xoolaha maqan xaggee jiraan maantana wuxuu ku jiraa waa waa yahay ma haysto laa yusaru lama farax geliyo maalkan ou uruuriyeyna lagu farax geli maayo yani miduu ku farxaya maahe ilaalinteedii iyo murugtoodii nibaninku ka maal badan yahay waad ogtihiin waa ka murug badan yahay waa ka soo jeed badan yahay intuu yani xoolaha uu jamcinayo waa suruur iyo raaxo ka heli maayo walaa yuladu ay laa yataladad wey xoolihiisana ku macaansan maayo maxaa yeele subaxiisa u soo kaco habeenkiibu isagoo daalanoo tacab bastiisa oo seexanaya waxaa laga yaabaa inuu intaas uruurinayo weyaan walaa walaa yuladu yani lagumana macaangeliyo bimacnaa laa yataladadu kuma macaansado bijamcihi sababta bisababi jamcihi xoolihiisa kulmintiisa ou kulmiyo iyo lishuqlihi mashquulidda uu cumrigiisa ku dhumiyey daraaddeed buusan suruur iyo midna uusan u haysanin arrintaas waxa weeyaan yani qofka marka dadka yan dad markii adduunka uu qofku isa siiyo aakhiradiis taacadii o dhan waa ka mashquulaya waxay yidhahdaan eh, waxay yidhi hadda ka hore nin dukaan buu lahaa dukaan buu lahaa markaasuu salaada subxi markii waaga u baryo buu tukaanka furaya dukaankaasuu maantii o dhan taagan yahay habeenkii markuu eh, cishaha la tukado ummadu habeenkii la kala seexdo albaabada xiraya markaas wuxuu bilaabayaa maanta wuxuu gada xisaabinteedii soo u wadaa waxaa laga yaaba lix saac ama toddoba sac inuu ku gaaro habeennimo wax yaroo jiifanaa soo kacay sidoo dabeecaddaas u lahaa yani waa qiso ka sheekeeyaan sidoo dabeecaddaa u laha walba sidaa u samaynayo habeen walba waqti dambe maaragtay xirayo xisaabta uu xiro saacad dambe uu seexanayo ayaa markuu xirtay albaabkii anin maskiina a kusoo gargaraacay albaabka gow gow gow war fur markaasuu yidhi war waayo maxaa markaasu nin ruba timira iga gad ruba timira inaa iibisaan rabaa markaasuu inta furtoo rubuci ka gatay markaasuu yaaki galaas biyaana isii meesha biya hadduu jira isii aan cabay galaas biyaha ugu daray galaaskiisi biyaha iyo rubuciisiibuu albaabkii la fariistay ninkaan albaabkii soo xirtay rubuciisiibuu cunay galaaskii biyahu cabay waa seexday hurdo markaasuu quuro bilaabay kiiyaa marka quuradii maqlaya kiina wuxuu xisaabtii ku jiraa ninkaana waa quurinaya markaasuu yidhi war maskiinkaas oo rubaca keliya cunay soo maanta u raaxaysanay anigana masaa u cadaabanahay soo ma jeeda waa mucadab saakisoo istaagay oo caawo dhan taagany ninkaana waa kuurinaya waa raaxaysanaya wey maalintaas wuxuu bilaabay inuusan adduunyadda masku mashquulina salaadihiisana aado maalin inuu tartiibtiisa tukaankiisa u xirto waqtigiisa ka shaqaysto marka xirsiga maalka xirsiga dadaalka aad u tirada badan dhibaatadaas uu leeyahay wey bal waxaa dhici kartaba taacadaadi inuu kaa mashquuliyo sida shiikuba uu noo sheegi doono wuxuu yidhi falaa yafruhu kama faaruqayo min maxabati dunya adduunye jacaylkeed oo liaakhiratihi aakhiradiisa kadalika siduu adduunka ugu yani maxabadiisa uusan uga faaruqin ayuusan aakhiradiisana u faaruqaynin uusan firaaqa u noqonin falaa yafrugu ma faaruqayo min maabati min maxabati اdunya adduunka jacaylkiisa kama faaruqoo liaakhiratihi u faaruqi maayo kadalika sidoo kale siduu adduunka ugu faaruqay aakhiradiisa ugu faaruqi maayo buu wa khaflatihi maqnaashihiisa aafilnimadiisana ka faaruqi maayo oo aacada uu ka yani khaafil ka yahay camaa yaduumu wayabqaa wixii daa'imka noqonayo jiray oo baaqiga ahaa waa aakharadiiye aakhiradiisii daa'imka ahayd ee baaqiga ahayd yani khafladeedana ka zuuli maayo ka faaruq noqon maayo uma soo jeedo weeyaan inuu haafil ka yahay kama zuulayo weeyaan taacadiisii waa ka mashhuulay waxaana xataa waxaa dhici karto qofka xariiska ah marka uu adduunka ku maman markuu xataa salaada galo wuxuu tukanayaba inuusan garanayn xisaabuu ku jiraa soo ma safki markuu safka allahu akbar yidhaahdo wa shaqadii bilaabaya xisaabtiibuu bilaabaya ilaa afartan ragco oday soomaaliya ka sheegi jireen salaadii wadaadkii imaamka afar ragco la tukanaya markaasuu eh, saddex ragcoo tujiyey imaamkiyaa sahwiyey markuu saddexdii ku salaamo noqsaday ayaa qaar waxay yidhaahdeen sheikh hal ragcaa dhiman maya ragca waa dhammaystirna waan isqabsaday midaa marka wuxuu yidhi maya hal ragcaa dhiman anaa og buy hal ragco oo halka ragca see ku ogaataale markii salaada la galaa markab waxaan ka soo rari jire oo yidhi cadan aan ka soo rari jire dekada anoon soo gaarsiinin baa salaada ka baxday marka weli waxbaa u dhiman bu ragcaa dhiman ma aanan soo gaarsiinin meesha marka calaa kulli xaalin waxa weeyaan yani xataa hafladaasi kama suulayo ka uuli inuu aafil yahay kama uulay w marka yani hadalkaas waa hadal xaqiiqo ah qofka adduunka hadduu ku mamanaado aakhiradiisii nin usoo jeeda maaha baabkeedu waa ka xirmay adduunkan masracat laakhira loogu talagalay xoogaa yar qof walbana ilaahay waa siinaya intuu ilahay ugu talagalay qaala lmusanifu raximah llah walibacdihim fi hada lmacnaa walibacdihim culummada qaarkeed yani dadka shucarada aha qaarkood ayaa wuxuu leeyahay u sugnaaday fii hada almacna gabayadaan soo socda labadan bayd oo kale u sugnaaday marka labadan bayd yani walibacdihim oo sheekh iska yidhi labadan bayd gabaygaas waxaa iskale nin la yidhaha maxamuud alwaraaq ee ahaa yani maaragtay laba boqol iyo labaatanka hijrada nebiga markay ahayd dhintay ayaa iskale weeyaan wuxuu yidhi laa takbitanna akhaa xirsin calaa sacati wandur ilayhi bicayni اlmaaqit اlqaali ina alxariisa lamashغuul biharwatihi can الsuruuri bima yaxwi min almaali laa taqbiطanna qof yahow ha kamanin ee nusakda qaar laa taxsi laa taxsidanna baa ku taal axastin yacni ha kamanin oo ha jeclaanin akhaa xirsin ay saaxiba xirsin dadaal mid u saaxiiba akhaada bimacnaa saaxibkii weeyaan akhaa xirsin saaxiba xirsin mid dadaal u saaxiib ah calaa sacatin tanaadnimo ou leeyahay ha manin kan dadaalka badan tanaadnimada ou helay yacni ha jeclaanin in lagu siiyo wandur inaad jeclaato iska dhaafe wandur fiiri ilayhi ninka yacni saaxibu xirsiga ahee ku maman adduunka waxaad ku egtaa bicayni lmaaqiti mid caraysan ishii oo kale ishiisa ku eg alqaali weliba u caraysan aada u caraysan yacni midkaas ishiisa oo kale ku eego u caro wuxuu samaynaya weeyaan maxaa yeelay ina alxariisa ninka dadaalayo ee maman ee ku maman adduunyada la mashquulu mid la shuqliyey weeye biharwatihi yacni hantidiisii mid lagu mashquuliye weeyaan waxaa nusakda qaar waxaa ku yaallo la mashquulun bishiqwatihi shaqaawadiisii iyo hooggiisii baa lagu mashquuliyey maxaa lagaga mashquuliyey can isuruuri farxii baa lagaga mashquuliyey farxii bimaa shay yaxwi oo koobayo min almaali ayaa lagaga mashquuliyey farxiisii oo ku farxo shaqwadiisii iyo tarwadiisiibuu ku mashquulsan yahay sidaa darteed kaasoo kaleo aqa xirsan ka ahi yacni maaragtay hakabanin hakamaninoo ha jeclaanin waxa uu leeyahay buu leeyahay marka yacni hadalkii hore oo ayuu la mid yahay hore usoo marnay gaba taasoo kale ayuu la mid yahay weeyaan wa kataba wuxuu qoray bacdu xukamaa'i dadkii xikmada lahaa mid ka mid ah ayaa wuxuu qoray risaalo iyo kitaab ilaa akhin lahu walaal asaga uu una u qoray walaalkaasoo kaana xariisan cala dunya mid adduunka aad ugu mamanoo aad u jecel oo aad ugu dadaalo ah ayuu warqaddan u qoray wuxuu yidhi amaa bacdu intaa kadib fa innaka walaalkaeyow adigu asbaxta waxaad ahaatay xariisan cala dunya mid adduunka aada ugu maman oo aada u jecel baad noqotay takhdimuhaa waad u adeegaysaa adduunkii baad aada u shaqaynaysaa wa hiya tukhrijuka ayadoo ku saaraysa can nafsiha laakiin nusakda kale waxaa way ka wanaagsanoo wahiya tasjuruka la yidhaah wahiya tasjuruka ayana ay ku diidayso ku sajrinayso ku reebayso can nafsiha ay kaa ay ku iga har maxay kugu leedahay bilicraadi jeesasho ay kaa jeesatay adduunkii maba ku raba adna waa ka daba ordaysaa iyadiina haraatiya kugu dhufanaysa waa kaasii jeedaa maanta dhan aad ordaysa waxba uma soo qabanaysa wax aad adduunyo milkinaysa lama arko bilicraadi waa kaa jeesatay marna walamraadi ama cudur bay kugu rida kaaga jeesatay yani markii aad jiratid oo adduunka ku jiratid macnaheed iga harwey walaafaati aafooyin iyo walcilali jirooyin bay kugu reebtay marka adna waad ka daba ordaysa waad u khidmayni ayana intaas oo dhan ayay kugu samaynaysaa wey kaanaka waxaabaad moodaa adiga waxaabaad moodaaba niyo walaalkaya lam tara xariisan maxruuma wasaahidan marsuuqa waa hadal aad u qiimo badan waxaabaad moodaaba lam tara inaadanba arag xariisan mid adduunyada ku mamano aada ugu dadaalayo maxruuma la hoojiyey aan waxba helayni waa ordaya tacab buu ku jiraa maanta dhan oo ku dhumina laakiin wuxuu soo xasilina lama arko maaa risqi ilaahay baa bixiya soo xoog ku keeni maysid awood aad leedahay cilmi aad leedahay aqoon aad leedahay kuma keeni karti xeelo aad leedahay wuxuu ilaahay ku siiye un weeyaan mid mid waxaabad moodaaba waxaad moodaa inaad tahay midaanan aragba nin xariisahoo laga hoojiye xoolihii wasaahidan mid zaahido adduunka iskaga zaahido ka tegayo marsuuqan haddana la irsaaqay inaadanba aragbaad moodaa mooddaa qofa aanan xoolaha aanan u shaqaysan aan ordaynin oo tacab badan aan gelin baa ilahay risiq siinaya qof miskiinahoo aan tabar lahayn oo xoog uu leeyahay la arag baa qani laga dhigaya mid xoogiisa aad yaabaysa wad wuxuu qaban kar qabanayana faqiir baa laga dhigay kaanaka waxaabad moodaaba inaadanba arag labadaa nin markaad adduunka ku maman tahay buu leeyahay walaa mayitan mid dhintay oo can kaiirin xoolo badan ka dhintay inaadan arag iyada oo ayadoo xoolihiisii intuu jamciyey ururiyey asagoon ku intifaacin haddana ka tegey oo markaa waalidkiisa uga tegey mid yacnii inaadan arag baad mooddaa sidaasaad mooddaa walaa mutaballiqan mid gaaray min addunyaa adduunkii bilyasiiri shay yar ku gaarayna inaadan arag baabad moodaa weeyaan yacnii qofna xoolo badan buu ka tegey ninna wax yara inta ilaahay siiya buu u barakeeyey wixiisii oo wax badan oo ku helay weeyaan marka wuxuu leeyahay xirsigan tirada badan niyow ka har oo iska ka joogso ha ku dadaalin adduunka u khidmaynayso ka istaag buu leeyay bimacnaa taacadaadi iyo ha kaga khayrka aad samayn lahayd weya wacaataba acraabiyo nin reebaadiye ah ayaa wuxuu dagaalay akhaahu walaalkii ayuu cala alxirsi mamanaantii iyo dadaalkii adduunka uu ku mamanaayo aada u jeclaa ku dadaalayay ayuu ku canaantay markaasuu faqaala lahu wuxuu ku yidhi yaa akhii anta aalibun wamadluubun yطلبka maن laa تفuت وتطلب maن qad kفiitah كأنaka ya أخيi lam tara xariiصa مaحruuمa وزاahida marزuuqa yaعni wuxuu leeyahay ninkaa reebaadiyaha walaalkiiso kala dagaalamaya mamanaanta adduunka uu ku maman yaho kala dagaalami markaasuu yidhi yaa akhi walaalkayow anta adigu waxaa tahay aalibun mid wax doonaya adduunyaad raadinaysa aalib baa tahay wa maطluubunna waa tahay mid la dalbayana yani cumrigaadii geeridii baa kusugayso malakumood baa kusugayo wey maluub allah ku dalbayo yatlubuka waxaa ku dalbayo oo ku raadinayo man la tafuutu axadaada ka baxsanayni alla waqtigu kuugu talagala unbaad dhimanaysa malakumood kama baxsanaysa kaasa aadna ku raadinayo wa tatlubu adigana waxaad raadinaysaa maa qad kufiitahu wey wixii lagaa kaafiyey yani wixii lagaa kaafiyey oo risqii ah baad aadna raadinaysaa xaal waan soo marnay xalay darsigeennii allah inuu leeyahy wamaa min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha xadiidkii nabigana waa soo sheegnay yani ina jibriila nafatha fii ruucii ana nafsa lan tamuuta xataa tastakmila risqaha wa tastawfiya ajalaha yacni inuu qofku risqa ilaahay ilaahay wuu qoro wuu helaya marka shay adiga lagaa kaafiyey baa cumrigaadi ku dhuminaysa cumrigaadiiya ku dhuminaysa axad adiga aadan ka baxsanayninna wuu ku talbayaayo malakumowdkii baa ku daba taagan oo watigaa doont watigii waktigii la rabo ilahay ugu talagalay adduunkan in lagaa wado baa lagaa wadayaa weya markaasuu yidhi kaanaka adiga walaalayo walaalkayo waxaadad moodaa yaa akhi walaalkayow lam tara xariisan maxruuma wasahidan marsuuqa waa hadalkii hadda aan soo sheegna lam tara inaadanba aragba xariisan mid dadaalayo oo adduunkii ku maman oo maxruuman la hoojiyey loo diiday waxba aana soo kasbayn maanta dhan orda ku jira wuxuu qabanaya iyo xoolo uu jamcinayana aanan jirin iyo wasaahidan mid adduunka ka iyaad ka zaahidayo iskaga sii jeestay oo haddana marsuuqa la irsaaqayo risqi la siinayo inaadan arag baabad moodaa weeyaan taas ayaad moodaa buu leeyahy marka wuxuu yidhi waqaala qaala bacdu alxukamaai waa hadalla xikma leh waa kulligu yacni dadka xuk yacni xikmada lahaa nin ka mida ayaa wuxuu yidhi أطول الناس hما الxسuud وأhنأهم عayشhا القنuuع وأصبرهم عlى الأdى الxariiص وأخفضهم عayشhا أrفضهم للدuنيا وأعظمهم نadاmaة العاalم المفriط yaعni alcaalim اlqanuutuna way riwaayaadka way dhahaan nasakda qaar way dhahaan wuxuu yidhi aطwal الnaasi haman dadka kuwa murugtooda ay ugu dhirir badan tahay aطwal الnaasi dadka ugu dhirirka badan haman xagga murugta hamiga waxaa way alxasuudu dadka xaasidiinta ah ee dadka kale ilaahay wuxuu siiyey ku xasto waa maantana muruga ku jira maxaa hebel l waa u muxuu hebel waxaa u helay muxuu saa u yeeshay murug buu ku jiraa isaga dhanba weye marka isaga ugu murug dheer wey wa ahna'uhum cayshan kuwa xagga nolosha ugu wanaaga badanna alqunuucu kuwa qaaniciinta ahe wixii ilaahay siiye ku qanco raallina ku noqdo weyaan wa asbaruhum al aladaa dadka midka ugu sabarka badan al aladaa dhibka ku sabarka badanna alxariisu midkan maman oo adduunka raadinayo xariiska ah waxa weeyaan waa kan ugu maarata sabarka badan marka xirsiga laba nooc buu ahaa xirsiga daacada markuu ku maman yahayna waa saabir kan adduunka ku mamanna isagana waa ugu sabar badan yahay weyaan wa akfaduhum caysha ya midka ugu hooseynta badan xagga noloshana arfaduhum lidunya kan adduunka tuuro oo maaratay rafdi ku sameeyo waa ka weeyaan wa acdamuhum nadaamatan shalaytada midka ugu weyninka badan dadka ugu shalayto badanna alcaalimu lqanuutu midka caalimka ahe qanuudka ahe ilaahay maaragtay yacni nicmadiisii iyo raxmaddii alla ka quustay haddana cilmiga leh kaas ayaa wuxuu ya dadka midka ugu nadaamada badan ugu shallaytada iyo qoomamada badan weeyaan marka aharkan ibnu sunni ayaa soo saaro fi ayuu ku soo saaraa weeyaan hada wbilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed ali